alxamdu lilahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamedi wعlى alihi wsaxbihi aجmaciin allahuma anfacna bima calamtana wcalimna ma yanfacuna wzidna cilma qala اlmusanifu raximah اllahu taعaalى bab اlaqdiya aqdiyadii buu ku saabsan yahay jamcu qaضاء qaضاء oo la jamciya aqdiya lagu jamciyey qaduhuna waa faslu اlkhusumati bayna alkhasmayni bixukmi اllahi tacaala faslu اlkhusuumi bayna alkhasmayn labada qof ee doodeysa oo la kala bixiyo xukunka ilahayna lagu kala bixiyo ayaa waxaa la yidhaahdaa alqadaa wilaayat اlqadaa'i xukunka dee qadahaas iyo adilada loo daliishanayay iyo asalkuna dala calayhi alkitaabu waالsuna waاlijmac kitaabka qur-aanka kariimka wa an ixkum baynahum bima anzla allah faxkum baynahum bilqisd iyo sunada nabiga alayh الsalaatu wasalaam xadiidkii abubakra saxiixeyn kusugnaa ida اجtahada alxaakim faakda'a falahu ajru wain asaaba falahu ajraan iyo axaadiis kaloo fara badanba ijmaaca ummaddana waa isu raacday qadaha in loo baahan yahay in la helo qof u taagan oo dadka kale xukumayo dabiicada basharka dulmiga iyo tacadiga iyo xuquuqaha oo la fududaysto oo lagu xadgudbo ayay ku dureertay oo dhaluum jahuul wey <clears throat> marka qofkaasi daalimka ah jiho qamciso oo reebta oo madluumka u hiilisa in la helo waa shay ay fidradu iyo islaamku intaba iyo maqaasida shareecada ay wada tusayso wey wilaayatu lqadaayi xukunkii buu galay wuxuu ku leeyahay qadaha wilaayadiisa iyo in la qaato mas-uuliyadda iyo xilkaasi oo qof uu noqdo qof mas-uul ka ah fardu kifaayatin wey furuudda waxay u qaybsataa cayni iyo kifaayi marka ma aha mid qof walbaba haysato oo laga rabee waa kifaayi oo qoraa hadday qaado kuwii kale bay kaga furan yihiin in shaygii la helo maa la rabaa un hadduu qof la imaado oo shaqadaas uu qabto oo dadkii u kala bixiyo oo mas-uuliyadda iyo wilaayadaasi loo igmado oo loo cayiino dembigii intii kale waa ka dhacaya saasa fardu kifaaya la yidhahdaa fain lam yakun haduunalam yakun hadduusan jirin man yasluxu qof u suubada oo ehel u ah ilaa waaxidun hal qof mooyeene wax kale waa la waayey tacayana calayhi qofkaasay ku caynoobaysa fardulcayn buu marka isku bedeli sida salaada faradka ay kuu saaran tahay oo kale wey inaad istaagto ood xataa dalabto oo tiraada anaa ehel u ah waddanka kala maamuli kara haddii lagu garan waayo waa shay waajib oo caynaya weeyaan haddii lagugu magacaabana inaad aqbasho waajib cayni ah wey dad kaleba haddaan lahaynin in ardadii ilaahay uu dulmigi iyo jawrka ku faafo oo xukunkaa sharciga ee loo baahan yahay uu darka ka baxo xilkeeda iyo mas-uuliyaddeeda adaa qaadanaya marka fardulcayn bu markaa noqonaya <clears throat> fa in intanaca hadduu diido oo yiraahdo cayn bay igu tahay mana qaadanayo ujbira waxaa lagu khasbayaa inuu qaato waa lagu khasbi xidhitaan iyo garaac iyo wax lagu dayaba waa lagu khasbayaa ayb laakiin faasiq baa tahay la dhihi maayo lagu xukmin maayo inuu diididda uu diiday uu faasiqu noqonayo liannahu mutaawil saas darteed qaar culammadii kamid oo ah, a'imadeeni kamida ah, oo intii xukunkii loo gartay ina ayaga ay ehel u yihiin ay diideen la edbiye o la yarga garaacay waa jiraan laakiin haddii ay ay u arkeen markaa inay xilkaas aynan munaasab u ahayn oo naftooda u baqeen oo aakharadooda u baqeen oo nabiga caleyh salaatu wasalaam markuu yidhi alqudaatu halaatha qaadiyaani fi naari waqaadin fi ljana saddex buu uqeybiyey laba qaadi waa ehlu naar buu yihi midna waa ehlujanna halbaa ka badbaaday man carafa alxaqa wa xakama bihi qofka intuu xaqa gartay oo cilmiga bartay dadka ku xukumay kaabasaa badbaaday kii kale xaqa intuu bartay jawr iyo dulmi wax ku maamulaya iyo xashana waa ehlu naar kii asagoo jaahila bijahli wax ku xukumayana waa ehlu naar taasay ka baqeen marka fain imtanaca ujbira waa lagu khasbayaa latafsiiqinna mahayaa niri oo waa muta'awil ta'wiil iyo wuxuu haystaa waxuu isleeyahay garbaad ogu leedahay diidadaas walaysa lihaada qofkaas fardulcaynta uu ku noqday qadaha oo ma banaana an yaakuda inuu qaato calayhi cala alqadaa'i qadihi risqan inuu risqi ku qaato ma banaana oo uu baytulmaalka iyo hay-aadkii iyo meelihii dhaqaalaha bixinayo uu xoolo u doonto qaali baan ahay darteed inuu ku qaato ma banaana maxaa yeelay shayga sidiisaba fardulcaynka hadduu kuu noqdo ujro laguma qaadan karo hadduu kugu caynoobo salaadan tukanayaan dhaqaalo ku qaadan ma dhihi kartaa waa maya marka fardulcayn hadduu shaygan kugu yahay adiga kaamama dhacaysaba marka inaad wax ku qaarato macnaheed waxaa wey haddaan heli waayan waan ka tegayaa bay noqonaysa sina kaagama dhacayso marka ilaa an yakuuna muxtaajan inuu yahay qof baahan mooyeene qof baahan oo danihiisi iyo duruuftiisi iyo shaqadiisi ka laga soo xanimay qadaha dartiis qofkaa waana baahan yahay wuxuu qabsan lahaana meeshaa lagu xujuray halkaasay culamada waxay leeyihiin way u banaan tahay in wax la siiyo waa banaan tahay liannahu laa yajuuzu idraaru اlinsaani binafsihi limaslaxati gayrihi baa lihi inuu dad kale dantooda iyo maslaxadooda u taagan yahay daraaddeed naftiisana la dhibaayo wax banaan maaha ibda binafsiga wey naftaada aada u dhibaatooto oo dhib kuu soo gaaro dadka manfacadooda iyo dur kala dagaalkooda adigii burki uu kugu dhaco maa qofka in la dhibo oo la yihah annagana ma dheefi dadkana dhib naftaadana waa la dhibi inaad la yidhahdo taasaan la ogoleen marka ilaa yakuna muxtaajan <clears throat> walidalika alimaamu eh, saxaabiy اljaliil cumar radi allahu canhu shureex shureex alqaadi bishii wuxuu siin jiray miata dirham miata dirham buu siin jiray boqol dirham buu siin jiray wixii marka ku noolaan lahaa asaga iyo reerkiisi iyo maskankiisi iyo malbaskiisi iyo xataa markabkiisa wuxuu raaci lahaa iyo gaadiidki waxo dhan bay sheegayaan culamadu waa markuu muxtaaj yahay wey wayajuusu waxaa banaan fii beledin magaalo gudaheed qaadiyaani laba qaadi hal beled beledka magaalada waa la dhahaa wadankan waa la dhahaa yani fii beledin qaadiyaan laba qaadi iyo faakaro ka badan waa loo cayini karaa oo la dhihi karaa haya xukunka wakaas kala qaybsada goboladii siduu nabiga alay salam yeeloo kale abu musa alashcari mucaad binu jabal waa kii diray yaman u diray khilaafaan laba gobol bay ahayd gobolla waxaa loo diray mucaad gobolla waxaa loo diray abu musa alashcari waa loo diray way kulmi jireen mararka qaar oo isku soo dhawaadaan oo iswareysan jireen nacam marka cali bin abi talib waa kii loo diray iyo muusa alashcari oo xajatlwadaca iskugu imaadeen haddana marka eh, aadba baahida tifaakhar walaa yasixu ma waxaa kaloo qaadan karaa xukunkii qadihii baa lakala qaadan karaa mid wuxuu qaadan karaa axwaali shaksiya nikaaxii iyo talaaqii iyo rajciyadii iyo khulucii iyo fasakii iyo masaa-isha ku tacalluqa axkaamtaas qaar waxay qaadan karaan jinaayaadkii iyo waxyaalihii kusaabsanaa qadihii xuduudda iyo tacadiyaadka kusaabsanaa xadgudubka waxaasa iyo magtii iyo umuurahaasay u istaagi karaan mid wuxuu u istaagi karaa awqaafta iyo ilaalinteeda iyo masaalixda kale iyo umuurahaas u istaagi karaa saas u qaybsan karaan walaa yasixu ma banaana bitawliyati اlimaami cafwan ila bitawliya soo ma qoro walaa yasixu ma banaana qofka inuu qaadi isku sharaxo iska istaago dheeraa qaadi ah ila bitawliyati اlimaami imaamkii oo u dhiiba xilkaasi wilaayadaasi lahu asaga mooyeene aw oh, mise naaib naa'ib limaam ninkii caamka ah dowladda xukumay ama dadkii nawaabtiisa ah ee shaqooyinkaasi cadaalada iyo qabaha iyo umuurahaasoo dhan isaga uga hooseeyey inay u ogolaadaan oo idbaa mooyeene oo dhanba qaadi baa tahay ora dadka kala xukum inuu asaga iska istaago ilaala qaadi ah ma banaano <coughs> waxaana tuumay keenaysaa allahuma inuu hadda farducaynta soo sheegnay ku caynooba mooyaane wain xakama alkhasmaani xakama hadday xaakim ka dhigtaan alkhasmaani labadii doodaysay rajulan nin bay xaakim ka dhigteen taxaakum baa la yihahdaa taxaakum fabcahuu xakaman min ahlihi waxakaman min ahliha qudaad ma aha maslaxadan iyo dantan iyo umuurtana loo arkay in ayaga ay dad kala bixiyaan war labadii nin oday ordayga hawshan ayadaa soo gorfeeya oo go-aan ka soo gaara war arrintan isku haysanaayo odayaalowna kala bixiya culumayna kala bixi in qudaada may ahayn in xakama alkhasmaani rajula nin hadday xaakim ka dhigtaan yasluxu u suubada ninkaasna lilqadaa'iq alla usuubada oo diin iyo shareeca wax ku maamuli caado iyo xeer iyo waxaa arki jiray meesha ma taalle jaaza waa banaan yahay walazima xukmu xukunkiisaasna waa fula waa laazimaya marka maxaakim aga dhigateen ha maanaad igu goodaan haa sidan aan gooy markuu yihahdo laazim ku noqon sida qaadiga caadiga o kale xukunkiisa leanna qadaha iyo fatwada farqiga udhexeeya waxaa weeyaan luzuum wixii uu xaakimka yaqaado u xukumo waxaa ka dhalanaya inuu laazim aan laga dhici laga dhaqaaqi karin meelaad ka aadi karta male ma diidi kartid markuu dhaca kadib wain lam yataraadayaa yaynan raaliba bihi qadaha ku noqonine yaynan ku raadli noqoninba eh bacda alxukmi markii la xukumay kadib hadday dhahaan raalli kumanina xataa laazim bay ku noqon annaga ku keensanay waan kaala noqonay xukunkii markuu dhacay kadib ma dhihi karaan laakiin in rajaca fiihi axaduhumaa hadduu taxaakumkii kala noqdo axaduma midkood ku yidhaahdo anaa kuu dhiibtay waana ku casilay sansaankiisi markuu arkay meesha u janjeedho qabla an yaxkuma intuuna kala xukumin kadib buu kaba laabtay imtanaca alxukm xukunkii waa ka mancoobayaayo lama xukumi karo waa markhaatigii iyo ninkii marka wa isku hagaagsan y arkay yuu banaanka intaan xukunkii lagu ridin ayuu tanaasulo oo insaxaabay meel kale la aadi buu yiri qaadi kale oo banaan tahay xukunkaasna laguma fulin karoo imtanaca alxukmu xukunkii in lagu fuliya waa mancoobayaa ma banaana marka ayada marka hore maxay ahayd un um, ayaguma ugeysada wax ilzaam oo qaadi oo taagan oo mar walbaba awood uleh may ahayn wa fi lqaadi qaadiga shuruudiisa qofka laga rabo inuu qaadi noqdaa la tirinayaa yushtaradu waxaa la shardiyaa fi qaadi qaadiga waxaa loo shardiya aldukuuriyatu ragnimo inuu rag yahay waa shardi haweenkii baa baxay oo qabaha iyo mas-uuliyaadka waaweyn ee qiyaadiga waaweyn kama bixi karaan kama bixi karaan qadaha ixtikaaga iyo dhexgalka iyo xog oreerinta iyo usoo jeedka habeenkii iyo ragga dhexjiirkiisa waxaasoo dhan kama bixi karto ah, waana guulla ku dhamaan marka dambe hadee xukunkiibaa yyya wuxuu noqonaya xugun aan adkeyn buu noqon oo laga maqan yahay oo laga dhalaayo oo laga walacayo oo marka laa yaflixu qowmun tibu kusoo fadhiisan wallow amra imraa <clears throat> walxuriyatu baa shardi ah addoon baa meesha ka baxay wilaayo male addoonku naftiisuba mas-uulka hen asagabaa laxukumaaba laleeyahayba oo la gadan wtakliifu baa shardi ah takliifka labadii baa soo geli alcaqlu wاlbuluq qofku inuu mukalaf yahay muxuu ku noqonaya mukalaf inuu caqli leeyahay baaliq leeyahay labadaas soo gelaysa baaliqii haddii la yiri waxaa baxaya sakiirkii marfuuculqalamka asagaaba gacanta lagu haya wilaayada wilaayadiisi baa la hayaa qof kale wilaayadii ma qaadi karo majnuunkii baa asagana baxaya wاlcilmu baa shardi ah inuu qofka cilmi iyo aqoon iyo macrifo leeyahay wاlcadaalatu baa shardi ah cadaaladu waa qofku inuu yahay qof dayaano iyo diin leh mustaqiim oo toosan kabaa'irta iyo macaasida waaweyn iska ilaaliya sakaairtana aan daa'imin ayaa la yidhahda sidqi iyo run iyo amaano looga bartay marka qofku waa inuu qof cadli oo cadaalo yahayoo faasiq baa meesha baxaya maxaa yeele faasiqu shahaadadiisiibaba la diideyba marka see loo aqbali karaa xukunka ilahay in looga aamini karaa looma aamini karo <clears throat> wاlcilmu baa shardi aqoon iyo macrifo inuu qofku aqoon leeyahay walaa takfu maa laysa laka bihi cilmu ka waxaan cilmi qofka u inuu fatwoodo oo uu sheego oo xukumo tana la diidi xataa waxay leeyihiin taqliid yani qof oo e, culamada kale taqliidinaya ma noqon kara qaarkood qaba qaar baa tashadudaya oo waxay leeyihin cilmigaas waxaa loola jeedaa almujtahid mujtahid baa loo jeedaa mujtahidka mulaqa ah e, iyo mujtahid اlmadhab mujtahid اlfatwa waxay uqaqaybiyaan marka qofka waa inuu yaqaano qur'aanka kariimka ah iyo anwaacdiisa caamkiisi iyo khaaskiisi iyo muطlaqi iyo muqayidkiisi iyo mxuu aha mubayankiisi iyo mujmalkiisi iyo daahir iyo mxuu ahaa naskiisi iyo naasikh iyo mansuuqi waxa o dhan waynu kala garanayo sunada iyo axaadeeda iyo mutawaatirkeeda iyo inuu kala garanayo wixii laga baahnaa shareecada sunada iyo sixada iyo qabuul iyo radigii qiyaaskii waa inuu garanayo qiyaas alawlihii iyo qiyaas lmusaawigii iyo qiyaas ladnihi waxaasoo dhan ijmaacaadkii iyo khilaafiyaadkii culummada si uu masale ijmaaca unan ukhilaafin oo ijtihaad oola imaanin waa inuu garanayo maxaa khilaafa maxaase laisku khilaafay maxaase laisku khilaafay maxaase laisku waafaqay oo ijmaaca waa inuu garanayo halkaasay ka rideen marka wax qaadi noqon kara markaas maba lahaba xilligan waaba yarya cilmi waa inuu leeyahay masaladan uu xukumayo ugu yaraan wasamcu maqal baa shardi oo dhagool aan waxba maqlaynin oo mudacigii iyo mudacaaleygii waxay sheeganayaanba aan kala garanaynin ma noqon kara qaadi walbasaru arag baa shardi ah indhahool aan mudacigii iyo mudacalehigii kala saari karin oon kala magacaabi karin midnaba isaguna qaali ma noqon karo basarkii basharda labadoodaas marka wilaayaadka qadaha ma qaban karaan qaar baa doodaya waxay leeyihiin cabdullahi bin um maktuub nabiga markuu jihaadka iyo qaswiga aado magaaladu madax oga dhigi jiray oo qadaheeda iyo xukunkeeda loo dhiibi jiray ayay qaar qabaan qofka hadduu marka uu dariin yahay ama indhool yahay cilmigii iyo aqoontiina uu leeyahay waa xukumi karaa qaarkoodna waa niqaashayana waxay leeyihiin ninkaasi qamo laguma ogeen iyo xukunka magaalada ee waxaa lagu ogaa un aadaanka iyo salaada iyo umuurahaasaa loo dhiibay oo ayadana markay salaada waqtigeeda la gaaro loo sheegi basar baa shardia ah marka wanutqu hadal baa shardi o akhras aan hadli karin faraha iqiiqaya qofka asaga ah xukunka uu cadaynayo ee uu fulinayo ee uu akrinaayo ayaanan lowda fahmi karin nudqi iyo hadal baa shardi akhras baa baxay wayundabu waxaa la suneeyaa an yakuuna shadiidan inuu yahay nin adag bilaa cunfi qallafsanaana aan ku jirin shadiid waa inuu yahay kartidi iyo fi maaratay qofkan inuu xukunkiisii uu si cad u sheegi karo si cad u fulin karo qofka daalimka uu qaban karo madluumka u gargaari karo qof shadiid ku ahoo aan talaacub iyo agtiisa lagu haynin a oo aan kala daansaneen shadiid cunfi laakiin lama baana inuu caytamo inuu qofka kuhanjabo inuu ku qayliyo inuu maaratay argagixiyo waxaa imaanaysa dee in laga kala carara imaanaysa waxaa kaloo imaanaysa in dadkii siday rabeen ay wax adaysan cadaysan waayaan u sheegi waa dad cabsanaya wadnaha farta ku haya ma lagugu soo boodi doonaa leh marka shadiid waa inuu yahay oo karti leeyahay oo una mid daciif ah oo tabar dara aan ahayn oo maxaa go-aankiisa caniifna waa inuun ahayn walayina waa inuu yahay mid jilicsan bilaa dacfin daciifna aan dacfi la-aan layin waa inuu yahay hadalkiisa iyo qaabka uu aratay u kala hagayo dadka iyo qaabka uu ummadda uqaabilayo iyo waa inuu qof jilicsan layina yahay sabraaya oo dadkaas meesha imaaday ee murmaaya ee qaygaaya ee sida khallifsan qaarkood hadlayaan uu jilco laakiin daciif waynun ahayn bilaa dacfin sidii raba laga yeeli oo xukunkiisi marka dambe deen aan lagaba heybaysanaynin oo wixuu ku hadla aan la aqbalayn la dhegeysanaynin inuu noqdo ma <coughs> wain ixtaaja hadduu u baahdo an yastakhlifa inuu khaliif samaysto iyo naa'ib fii acmaalihi acmaashiisii likahratiha badnaanteeda darteed acmaashiisa acmaal fara badana marka acmaasha badan buu wuxuu damcay inuu dad samaysto nuwaab ah oo yidhaahda buulooyinka buulo walbaba qaali baan geysanaya iyo tuulooyinka iyo meelahaas oo dhan rag umuuraha yaryar o dhan iga soo qabta likatratiha istakhlafa wuxuu khaliif ka dhigan oo magacaaban oo uu xil u dhiiban man yasluxu qof usuubada asagii oo kale shuruuddiisii ayaa naa'ibkana laga rabaa waa inuu qof usuubada uu magacaawdo wain lam yaxtaj hadduuna u baahnayn ka waran taa hadduu u baahan yahay aheyd markuu dad magacaabanayo ooma baahna saa ku filanba intan falaa ma magacaabi karo dad kale oo ma dhihi karo shaqadaasa ini dhiibay ilaa an yu'dana low in loo idmoo xaakimkii ka koreeyey iyo madaxweynihii baaba idmo waxuu yihi hataa haddaad kari karto dadku saacideeyey iyo markaa jirata iyo markaa safarta iyo arrimaha qaqabta magacaabo inay dhahaanba mooyeene wain ixtaaja hadduu u baahdo qaadigii ilaa kaatibin buu u baahday qof wax u qoro oo malafaadki iyo faylashi u kala tartiibiya oo mawaaciid iyo ballamihii iyo u kala hagaajiya oo dadkii maarata waxyaalihii loo baahnaa ee ijra'aad iyo brosees ahaa shaqa ahaa u kala hagaajiyo u baahday ila wixi o dhan saas kuma qaban karee markuu hadlaayo waxbaa lasii qoriye falyakun qofka kaatibkaa ha noqdo waa loo ogol yahaye musliman muslim ha noqdo cadlan caadil ahoo mustaqiimoo toosan oo hagaagsan oon faasiq ahayn caaqilan caqli leh oo dhug leh waa inuu yahay oon wax ka ilduufayn hadalka dadka aan fahmi karin maqsaheeda iyo meesha u dhacaya dulucda aan fahmaynin waa inun ahayn qof caaqila waa inuu yahay faqihan wax fahansan waxa uu qoraya laftirkeeda waxyaalaha taxriifka keeni iyo tasxiifka iyo fiqigiisa iyo aqoontiisa waa inay ku hagi karto mararka qaar warqad baa soo qoraya waxbaa loo keeni waxbuu akrini waxbuu qori waxbuu si khalada ah u fahmi karaa marka sidii fiqiga fahamkiisii saxdaha ayuu ku wadi karaa haddii kale wax si khaladu ah wax u qaadan karaa ama u qori karaa marka waa inuu qof wax fahamsan yahay oo cilmi iyo diin leh fiqi leh walaa yatakhidu xaajiban <clears throat> qaadigii baa laga hadlaya laa yatakhidu qaadigu ma samaysanayo xaajiban qof bawaab albaabka taagan dadka kala haga qaar diida qaar reeba dadka noocaasoo kalea xaajib ninka tartiibiya qaadiga iyo umuurihiisa ee dadka usoo gelgeliya ayaa xaajib la yidhahdaa weshmeynka xaariska ee iridka taagan isagana waa jiraa qorku qalawa isku daraan hal kasoo qaadaan dadku xijaabayao qaadiga ka xijaabi qofku soo daa yirahda mu soo dayni marka wuxuu leeyahay laa yatakidu xaajiba ma aha inuu samaysto si sahlan qaadiga waa in lagu gaari karo dantiina loo gudbisan karo majlisulqada hadduuba fadhiyo dadku waa inay u imaadaan dantooda ay u sheegtaan ee inuu dadki banaanka hore iyo albaabka hore ku reeba ma aha nahyi baana soo arooray nabiga aleyh salaatu wasalaam uu yihi qof intuu ilaahay wilaaye iyo mas-uuliyad siiyo iskama xijaabo dadka duuna xaajatihim wakhallatihim ila ilahay baa iska xijaabaya maalinta qiyaamo xaajadiisi iyo baahidiisi ayuu ilahay iska xijaabaya odan ka gelaynin nacam fain ixtaaja haddii uu u baahdo xaajib buu u baahday dadkii baa fawdo iyo buuq iyo zaxme iyo cariiri iyo nin walba sa wuxuu rabaa inuu horayda galo oo u horeeyo ayay noqotay meeshii marka waa qarimaysa haddaan la kala tartiibinin baahi baa timid falyakun ha ahaado caaqilan ah, qofkaa asaga ah ee xaajibkaa ah, sida qudhiisa qof caqlila waa inuu yahay qof uu meeshaa la mutaxay oo la taagay oo aan hadal iyo gar aynan gelaynin waa inuunan ahayn cadlan waa inuu qof caadila yahayoo cadaalad wax ku maamuli ku hadda socdana sii dayni ku maarata maantoona taagnaana hor istaaga waa inuunan ahayn cadlan baa raba cadaaladan ku maamulo amiinan qof lagu aamini karo shaqadan oo aamina oon khayaamo iyo isdabamarin midna samaynaynin baciidan ka fog min adamaci damaca iyo xoolaha dadka inay qaato iyo rishwo iyo wax inuu qaato wax loo laabo ushmaynaha inta badan iyo meelaha saas oo kale ah waxbaa loo laabaa marka intooda badan marka qof waxaa aqbali waa ahayn oo damac iyo waxa uu ku jiro walaa yaxkumu ma xukumi karo qaaligii baa laga hadlaya walaa yuwaliya qof kalena wilaayadii qadaha iyo naaibka ma dhigan karo xil ooma dhiibi karo walaa yasmacu albayina ama tawaligii umuurtii qadaha walaa yasmacu ma maqaayo albayina caddayntii lagu dul akrinayay ma dhegaysto ma maqlo fii gayri maxalihi ah, meeshiisii ama fii gayri camalihi nusaada qaar camalkiisii meelaan ahayn kuma gelay ah, nin aad xaakim aa tahay ma xukminaysid meesha camalkaada umaad ka xukmi adoo safar iska oo magaalo kala tegay inaad foolkan iskala soo baxdo iyo moorigaada iska wadato maaha nacam nin kale inaad meesha ka fog ka tuurto tirahdo meel hebel baama kuu diray tasaruf aada lahayn iyo salaaxiya wadaa lahayn ad qof kale tawliyasiisa ma banaan walaa yuwali walaa yasmacu bayina bayina iyo cadayn u fadhiisan maayo fii gayri maxilihi aw fii ayri camalihi camalkiisa meelaan ahayn shaqadii xuduudu camali waa inuu ku ekaado laannahu meelaha kale markuu joogo raciya um, raciyadu kamid yahay dadkaa kale unbuu kamid yahay marka qof raciyadii kamid aho qaadi iska dhiga buu noqon walaa yaqbalu lqaadi qaadigii ma aqbalaya hadiyatan hadiye ma aqbalayo xogo haddii la siiyo hadiye oo layirahdo intan waa sawaadkaadi hoo aqbali maayo ilaa miman unbuu ka qaadan karaa kaana ahaan jiray mankaasi yuhaadiihi mid hadiyada siiya qabla alwilaayati intuunan wilaayada qadaha uunan xilka qadaha la wareegin qof hadiyada iyo wax u keeni jiray inuuba yahay mooyeene oo hadduu asagooba ukeeni jiray markuu meel aadam xoog asagoo wada u keeni jiray maanta hadduu markuu qaadi noqona tii hore unba iskaga socotaa uu ka qaadan dhibma laha dhibma laha laakiin mid cusub oo intaas aad isgarab joogteen waxba baan kuu keen maalintuu maqlay ninka qaadi weeye kugu bilaabay danbu wataa ah, ninka asaga waa inaad ka istaagtaa la rabaa afwa xuula xishoob aad hadhow noqoni walaa takun lahu khusuuma ninkan asaga ahee qabla alwilaaya wax ku siin jiray waad ka qaadan baa lagu yidhi qabla alwilaaya wax kusiin jiray ko laba walaa takun lahu waa inaynan u sugnayn maanta khusuumatun wax dooda dood waa inuuna qabanyo kiis iyo maxkamadda wax ka olin hadda kahor buu kusiin jiray lakin maanta arrin baa jirta maxkamadda kiis ka yaala waxaan cusube hadda uu kusiinayo qabahan iyo waxaan isku xiri rabaa marka waxaad leedahay war waa kaa qaadan jir lakin hadda kaama qaadanayo kiiskaada dhinaca nooga dhaco ah, walam takun lahu khusuuma walam tazid waa shardi saddexaad qeyd saddexaad oo walam tazid waana ka kordhin hadiyatu hadiyadiisii bacda tawliya intuu qabaha la wareegay kadib waa inuuna ziyaado bilaabin ku dardarin oo intii hore uu siin jiray iyo wixii maarata u ka badinin badintaasaa oo la tuunsan yahay wa maca haada waxay iska banaan tahay qofkii ku siin jiray qabla alwilaaya ama qadaha hortiis inaad ka qaadato bi hadihi shuruud walquyuud shuruudda iyo quyuudda hadda aan sheegnayba aad ilaaliso inaad qaadan karto iyadoo lagu bameeyey haddana wamaca maca haada waxay sidaa tahay fal sida fiicanse allah yaqbala inuuna aqbalinba guud ahaanba xataa midkii siin jiray inuu iska dhaafo oo uu faraaba ka qaado maxaa yeele waa hadaaya alcumaal waxaa soo arortay fi sunan hadaaya alcumaali ghuluul dadka cumaasha ah hadaayaadka la siinayo ee xukunkoodii iyo shaqadoodii lagu siinayo waa khayaamo weeye marka inuu iska dhowraa la rabaa walaa yaxkumu qaadigii ma xukumaayo liwaladihi ilmihiisi uxukumi maayo isagii nin kala ishaya ilmihuu dhalay qaadigii wiilkiisi nin kala ishaya wiilkiisa uxukumi maayo xataa <coughs> duarka garta inuu leeyahy xataa garta inuu leyahy duarku maxaa yeele wiilkiisaba wuxuu kuway maa lagu dhihi dibadda caad baa suuqa kuu geli xukunkaadii iyo qabahaadii ama kalsoonidii laguu qaba haas udhexaysa wuxuu leeyahay soo adiga nin hebel isma haystaan haa maxkamadaa kale aada ani iga fogaada saasuu leeyahy maxkamad kale u diraya walaa liwaalidihi waalidkiisna ooma xukumayo waa laankaas marka meesha socdo wey nafciga la socda laakiin calaa meesheeda geli walaa yaxkumu ma dhihi kartaa maya wayaxkumu calaa waalidihi wa calaa waladihi calaa waalidihi wa calaa waladihi hataa dhibaato male ilmihiisii iyo nin kalas wiilkiisi buu yuu garti ka xukumay abii buu ka xukumay taa dhibma laha taas dhibma laha de tuhmadii laga baqday meesha waa ka baxday cadaalad cadaaladiisa badana uma lasii dhihi un ilmihiisiibu xataa u diido abihiibu u diido asaguna de xukunka iska raacay taa dhibma laha tuhma kuma jirta laakiin dheef inuu usoo jiida la diidi walaa liraqiiqihi addoomihiisi ilan adoonka uxukuma asabu kusoo noqone walaa yaqdii ma xukumayo qaadiga wahuwa qadmaan asagoo caraysan isagoo caraq haysto eh, caraysan gurigii baa laga soo caraysiiyo haweenkii baa kusoo buuqay isagoo markaa daadaha o caraysan maxkamadii buu maaday kii lasoo hadlo furriyu goosani oo u dhowaadaba taas lama ogolo waxaa lamid ah inta xadiidka kusoo arora xadidka abubakra laa yaqdi alqaadi huwa qadbaan xadiis saxiixa wey qaadiga isagoo caraysan yuuna xukumin waxaa lamid a ah, kulamaa min sha'nihi tashwiish ulfikri wax allaala wixii fikirka qofka tashwiishiraayo o dhan oo caadigii misaajkiisa iyo dhexdhexaadkeed ka saaraya oo idil baa soo geli inta kale daliil cad looma hayo nas looma hayo laakiin waxaa loo hayaa qiyaas baa loo haya ah, qiyaas baa loo hayaa oo ciladii qadbaan loo diiday baa kuwa laga haray faracii marka asalkii baa la raacinayaa xukunkii oo nahyigaana way soo wada gelayaan walaa yaqdi wajaawic baka isagoo gaajaysan isagoo gaajaysan oo ku dhegan tahay baashi gaajadaheed inuu wax xukumo ma aha waa qof oo aan degenayn oo maskaxdiisa ayna juusta ahayn oo wixii maarata isdhaadhaafinaya walaa cadshaan isagoo gaajaysan oo gaajo ku dheganta mxu cadshaan isagoo ooman oo aad oon u hayo ayaduna sidoo kale weeyaan fikirkiisi baa wareer meel kal maskada ka maqan tahay walaa mahmuum isagoo la meelbahaariyey oo murugsan waxbaa loo soo sheegay balaayo iyo mxuaha imtixaanaadka socda ayaa dhegta loo saaray waxaasa dhacay ayb mahmuum wey marka inuu xukuma ma aha waa joojina qalinkii bugistari wuxuu leeyahay xukunka ilaa beri a waa xiran yahay shirka buu leyahy waa dhaqaaqaya walaa farxaan isagoo faraxsan oo bishaare iyo wax inti loo soo sheegay dena ah, faraxsanba ah, taana de waxa wey qofka caadadiisi ah, siduu ahaa way isbedel ba ku dhacaya marka farax aad kaaga bato farax aad bu kaaga bato iska adoo dhan khafiif khafiif baad noqon khafiif khafiif ayaa kusoo baxaysaa walaa nacsaan walaa mariid qaarkood islaa marsan yihin walaa mariid walaa nacsaan waa isku midka un kul wuu qoray walaa nacsaan asagoo lulmaysan hurdo haysa <clears throat> waa lulmaysan yahay hadda qaranka ka dhacaya oo indhuhu isku qabanaya wixii loo sheegayay si fiican oo wada maqlayo ma istawcaabayo mariid weeye jiraaro xanuunsan ama caloosha laga dhegan ama madaxa xanuunayo ama jiraa ku dhegan xanuunsan xanuunsan yahay waxaasoo dhan fikirkiisi ayay tashwiish gelinaysaa walaa dajaraan asagoo xoogow sa'aamo iyo malal iyo daal u ka muuqdo dajriga waa la dhahaa caradina waa la dhahaa waa soo marray caradii qadbaan buu ahaaye hadda dajrigu waa sa'aamo malal noogitaan isagoo noogan oo daalan <clears throat> walaa tacbaan asagoo tacab iyo dhibaato u ka muuqdo oo daalan waa la gelaysaa walaa shabcaan asagoo shabac dheragsan aad bu dheragsan fadhigaba qaban la dharag keli ah qofka asagaan inuu xukumaa walaa xaaqin isagoo rereebaya xadafkii kaadidii iyo saxaradii iyo neeftii waxaasuu rereebayaa xaaqin iyo xaaqib baa lakala dhaha xaaqinku waa kaadida xaaqibkuna waa saxarada neeftii wax lamidka marka isagoo oo waxaasi reebayo oo ay ka baqaayeen wax kasoo baxaan inuu xukun u fadhiisto ma aha istifraaq kasoo sameeyo salaadii waa kii la diiday in la tukado qofka asagoo arrimahaasi ku taagan yihiin waxaa yeelay maskaxdiisii inay degan tahay oo xaadir tahay baa la rabaaye waa maqan tahay maskaxdiisii tashwiish baa kana geli kaana khushuucdi baa ka tegi walaa fii xarin kuleel muscijin dhibaya aad kuleel u daran baa haysta wax qabowaan ma haysto qabowjiyana ma haysto kuleel daran baana ku dhegan oo iscaajinayo dhibaya walaa bardin qabow muulimin xanuujinaya intaas dhan wax ku xukmi fa in facala waa sameeyey intii la yidhah samaynin buu ku sameeyey nafada xukmu xukumkiisa waa fulaya liannahu waxaan wasaail bay ahayd oo cabsi laga qabay bahayd inuu xukunkii uu ka leexdo hadduu intuu xukumo xukumkii waafaqo waxaa weeyaan waa u la gaara haayadii ujeedadii lalahaa la gaar laakin saa aladab adabtii buu haleeyey oo xumeeyey <clears throat> walaa yajlisu fadhiisan maayo qaadigu fi lmasjidi masaajidka gudihiisa lilxukmi liajli lxukmi dadka inuu kala xukumo intuu masajid dhex fadhiisto kaalaya iyagu wixii dood qaba ha ii imaado ma dhihi karo wixii su-aal qaba ha ii imaado waa dhihi karaa fatwo waa u fadhiisan karaa laakin wixii dood qaba dood waa meel lagu kala dhintay caytan baa imaani muran iyo qayle iyo dhawaaq iyo khusuumaa imaani qaaligii baa si xun loola khidaabi faraha laisku taagtaagi masaajidkana arrimaha waa laga dhowraa deganaan iyo waqaar iyo xasilooni baaba la amray markaad soo socotaba inaad sii bilowdo oo adoo degan oo waqaar iyo xasi alaykum sakin yaa is amray gudihiisa maxaad u malaynaysaa marka ma banaana fa itafaqa buu kuleey laakiin hadday waafaqdo juluusuhu fadhigiisi fiihi masjidka uu fadhiistay yaa waxadara khasmaani fadhigiisi masaajidka itifaaq bay ahayd wuxuu u qastay ma aheen masaajidkii wuu fadhiistay cibaadadii salaad buu u tagay uu fadhiistay ma aheen wuxuu raadsaday oo xukun u fadhiistay itifaaqun ba iska hel waa iswaafaqday markaasaa waa xadara khasmaan laba doodi baa soo xaadirtay hortiisa fadhiisatay xakaman bayna waa kala xukumi karaa markaas dhib malaha waa iska sudfa muwaafaqa weeyaane waxuu dalbay oo raadiye u qastay ma aha nabiga ba alayhi salaatu wasalaam waa kii cabdullahi bin abi xadrad iyo kacab eh, mxua ubay binu kacab ubay binu kacab waa kii nabiga alayh salam masaajidka ku kala xukumay Eh, marka iyagoo doodayo murmaya ay masaajidkii uu maqlay rasuulka aleyh salaatu wasalaam marka hadday dhacdo muwaafaq ahaan laakiin inuu qaadigii ka dhigto maxkamad masaajid gudihiisa lama ogolo <clears throat> wayajlisu bisakiinatin qaadigu markuu soo fadhiisanayo si degan oo xasiloon ayuu usoo u fadhiisanayaa xagga sawdkii iyo xagga maarata muuqaalka kore iyo agga intaa waqaar buu muujinay deganaan ah, lannu heybadiisi ku fiican heybadii waa laga heebeysanayaa dhaqdhaqaaq iyo hadduu degan uhaysto oo uu si usoo labisto xogow waqaar iyo deganaansho aamuskuna waa badinayaa su-aal inuu weydiiye mooyeene dadka udhex darman mahayo ah, waqaarin wayuxdiru wuxuu xaadir wayuxdiru wuxuu soo xaadir ashuhuud ah, shuhuudi dadkii soo maqraatigahaa iyo dad kaleo kasoo qeybgalayaal ahoo dhegeysanayay iyo walfuqahaa fuqahadii iyo intaba wuu soo xaadirinayaa liyushaawirahum fuqarada si oo la tashado fii ma yushkilu caleyh wixii asagaa ka ishkaal galee uu garan waayo wuxuu garan waayo fuqaradii bu warbaaxin la tahay masaladaas ma saxba madhabku ma qabaa maxaa ijmaaca maxaa isku khilaafsan yahay daliilku muxuu yahay fii ma yushkila caleyhi fuqaradu weydiisan washaawirhum fi lamri nabi maxamed baa lagu yihi alayh salaam xasanubisri baa wuxuu leeyahay nabiga alayh salaam ooma baahnayn shuurada ooma baahnayn inaguna barayaa saasuu leeyahy marka hadii nabigu alay slam la amray oo layii washaawirum fi amri amru manshura muslimiintana lagu yiri lagu amaanay qaadiguna waa kamid qaadiguna waa kamido waa inuu talada tala wadaag waa inuu sameeyo oo culummada iyo cuqalada uu la tashado fain lam yatadix ahara in lam yatadix haddayna u muuqanin masaladii khasmaankii iyo doodii buu dhegaystay xukunkii uu ku xukumi lahaa baan u cadaanin akharahu dib buu u dhigi wuxuu leeyahay xukunkan ilaa maalin fulan bilfulan isku imaada intaasu baaritaan iyo culmo weydiin iyo ayuu ku maqnaan inuu meesha wax u ansaxayn intuu ka ku xukumi lahaa maxaa yeelay <clears throat> inuu jawr wax ku xukumo ayaa wax walbaba ka daran walaa yuqalid ma qabsanaya hayrahu hayrkii fi lxukmi xukunka markuu wax xukumayana qaadi hore iyo sheekh hore iyo fatwo qof hore iyo inuu iska taqliidiyo oo iska raaco o yirhahdo hebel baa saa kuxuqan oo ku xukumi taas lama ogolo <clears throat> waa inuu mujtahid yahay saas <clears throat> ka mujtahid waa inuu yahay maxaa yeele qofka hadduu muqalid noqdo qofka uu taqliidinayo ee mujtahidkaa dhanigiisa iyo malihiisu wax ku xukumay asaguna dhani iyo malu wax ku xukumaya marka dhaniga qofka kale kiisaaba dhaama asaga waxa u muuqday ee u arkay inuu sawaab iyo sax yahay isagoo ku xukumaya u dhaanta qof kale oo malo iyo dhani iyo ijtihaad wax ku xukumay uu asaga laftirkiisa aaminsan yahay inuu khaldamiba karo uu aaminsan yahay xukunkiisa iyo qadihiisa inuu qaato waxaa ka fiican asaga marka isu arka inuu saxsan yahay in wax ku xukumo inuu saxsan yahay kol nas haddaan lahaynin <clears throat> ah. waka walaa yuqaliduhu ghayrah fi lxukmi keyrkiis iyo qaadi kale iyo mujtahid baa laga rabaaye wayabda fi lkhusuumi dood marka uu markaa dood uu raba inuu qaadiga guda galo hadda la cayinay malafaadkii oo isdul yaalla ninkii hore meesha laga fiijiyey buu soo galay wixii isdul saaraa ee kiisasahaasee u kala bilaabi wuxuu kuleeyahy ama ama dad baa u imaaday oo hal mar usoo wada galay maxaa ujeedaa usoo kala galgalay wayabdau fi lkhusuum bilawali falawal fi khusuumatin faqad fi khusuumatin waaxida yani ka wada hal dood ahoo isku hal nooca ah, hadday dadku ay wataan oo beeralaydii baa socota oo dood suuqlaydii baa sheeganaya kuwa suuqa ayaa sheeganaya nooc markaa dood ah wataan oo qolo walba qolay ka sheeganaysaa wuxuu ku bilaabi bilawali falawal say u horeeyeen soo gelitaanka fii khusuumatin faqad ana halkii dood ahoo isku nooc aho hal nooca ah, say u horeeyeen u kala wadi haddii ay kala duwan yihiin waa kala waa kala maarmaareenay wain istawow aqrac hadday sinaadaan soo gelitaankii hal mar bay usoo galeen ayagoo fadhiyo bu imaad u kala garan ba waayey say u horeeyeen ama hal mar bay usoo wada galeen waa u qoraturayaa kii loo bilaabi lahaa xukunkiisa wayusawii baynahumaa fi lmajlisi majliska ay fadhiyaanna waa u simayaa haddii kuraas ay tahayna kuras wada fadhiisan haddii kale salli baa loo wada dhigi dhulkaa lawada fadhiisan wa la fadhiisa hadii waa lawada taagnaan in qofna la fadhiisiiyo qofna la taagnaado ma aha waliqbaal waa inwaa inuu usimo cadaaladii wey iqbaal qaabilida uu qaabilaya kusii jeedsiga kuna waa ku jeedsanayaa markuu hadlayo si fiican bu ufiirin o dhegta u raaricin midna waaba kasii jeedsanayaaba oo wax qorqorid iyo telefoon fiirfiirin iyo waxbu iskaga mashquulay cadaalad ma aha ninkii markaaba waa niyad jabaya <coughs> laga jeedsada bu arkaya xataa mulaaxadada iyo fadhiga iyo waxaasoo dhan iyo hadalka iyo intaba waa loo simi wa gayri dalika iyo intaasi wixii aan ahayn oo ay tahay in loola ilaaliyo wujuuhda ikraamka iyo ixtiraamka salaamtii baa soo gelaysa oo haddii ay maaratay eh, midkood uu salaamo kakale salaam mid salaamayo dhiba markaa arrimahaas haddii soo kala horeeyaano de mid uu salaamo kakale kuxiga dhib ma laha wagayri dalik ila an yakuuna axaduhumaa kaafiran labadan is haysatee qaadigu usoo gashay midkood inuu gaal yahay mooyeene fa yuqadimu lmuslima buu hormarin qaadigu alayhi cala lkaafiri fi majlisi majliska <clears throat> muslimkii baa kursi loo dhigaya <clears throat> adna tagno baa laleeyahy <clears throat> maxaa yeele isku darajaba ma aha isku martaba ma aha islaamkaa sareeya lagamana sareeyo mano wey cali bin abi aalib iyo ku in yahuuda isqabsadeen oo dirac iyo wax isku qabsaday shurax bay usoo galeen shurax kursi buu cali ku fadhiisiyay waa amiirkiisi ilen waana muslime muslimnimadaasa lagu ixtiraamaya hadda marka laakiin xukunka marka la gelayey sidii duruqulxukmiga caadiga ah un baa la geli cadayn mudaci baa tahay caliow bayina ma haystaa maya khalaas haddaad bayin haysanahdi ninkan kugu dhaaranaya yahuudiga halkiiba ku islaamayba ah, sida anagi cali maarata noogu simay xukunka iyo duruqdiisii xagga tartiibka iyo maraatibta de meelaada gaarin ma raadsan kartide cali iyo muslim ma gaari kartide laakiin xukunkii lagaama jawrin dulmina laguma xukumin waaba islaamayba walaa yucanifu axadahumaa qaadigii baa laga hadlaya aadaabta la barayo laa yucanifu ma canaananayo axaduhumaa labadan khasmaanka ee doodaya midkood kula boodi maayo ah, inuu mid la canaanto ma aha inuu adartii haleeyo oo uu aadaabtii isagaba haleeyo oo saa loola hadlayo waa gaar walaa yulaaqinuhu u laqini maayo oo maarata u meerin maayo mid labadooda kamid oo hadalka isku toosinla inuu utoosiyo o hadalka iskugu hagaajiyo ma banaana shib buu ka dhahayaa walahu waxaa u banaan lidalika nabig alay slam laba nin baa imaan alla an yakuna bacdukum alxana bixujati min bacd midba midka kale kii kale ooma hilinaya rasuulka alayh salaam daahirkaa buu ku wadaya walahu an yashfaca waxaaba banaan inuu shafeeco oo sulxi iyo heshiisiin uu dhex galo meesha xukunka iyo garta uu wax ku maamuli lahaa oo uu xukunka uu ku kala saari lahaa ilzaamka ah waxaaba iska banaan inuu dhex galo marka waa goorma laakiin shafeecada iyo sulxiga goortuu imanayo wuxuu imaan bacda bayaani xaqi horta xaqa waa in la caddeeyo xaqa yaa iskaleh hebel baa iska leh lakin waxaan ila arkaa inaad maslaxa wax ku dhamaysataan oo aad wax ka tanaasusho adeer wax ogolaato adna ad waxaad bixiso cabdullaahi bn abi xadrad iyo nabiga aleyh salaatu wasalam waa kii ku saxaabiga kale kacab miyo hamsubay waa kii ku eh, dhihi jiray war adigana yaa kacab kacab bu ahay kacabow in ka dhin waan aqbalay eh, qad facaltu ya rasuul allah qum anta wada orodoo keen soo dhamaystir waa kii dhihi jiray rasulka alay salam wixi keen marka nabiga alay slam sulxi ba u dhameeyey marka wuxuu u cadeeyey kadib wayuؤaddii waa gudi karaa weliba can axadiha midkood maa laazimahu wixii ku laazimay weliba qaadiga waxaa u banaan in midka garta ku quntay ee xukunka ku dhacay ee xuquuqda lagu yeeshay inuu ka bixiyo waa heli karaa oo yidhaahdo xukunka waa lagugu dhacay tabartaadaan ognahay marka waan kaa bixinaynaa inuu yidhaahdo waxba dhibaataa ma laha ama si yar maaratay mugdi arrinta ay ku dhammaato qofkii muslimka xoolihiisa inuu hader noqdaan laga boqo nabiga alay slam xadikii sahl bin abi xathma markii labadii saxaabi ay khaybar aadeen midkood la dilay wax dilana la garan waayey yahuudna lagu tuhumay oo ay dhaar dhaar baan ka xignaa ay dhaheen caddayna loo waayey nabiga calayh salaam wadaahu min nafsi cindihi agtiisuu diyadii ka bixiya isaga marti bixiya rasuulka sala allah alay wasalam wa waa fiirinaya awala kula shayin waxa uga horeeya fi lmaxbuusiin waa goorma maanta waxaa intaasoo howlaa zuul yaallo waa ugu imaada qaadidii xafiiskiisii see u kala hormarin sida loo kala daran yahay ah, yanduru wuxuu fiirinaya awala kula shayin waxa uga horeeya filmaxbuusiina dadka la xabisay dadka xabiska ku jira ee ayaga laftirkooda sheeganaya ee si dulmi hogardaraan nagu soo xidhan nagu soo qabtay leh kuwaas inuu dib u dhigo oo dad kale oo banaanka tataagan uu ka hormariya maaha xabsi waa cadaab marka inuu kuwa horta furdaamiyo oo kii mutaystana ku celiyo xabiska kii kalena ka saaro kuwanuu ka hormarinaya uma fil aytaami agoontii agoon baa miiraath iyo dhexal sheeganaysa wasiyabay sheeganayaan wasi bay sheeganayaan qof loo dardaarmay o layihi umurahooda u taagno dad baa isku haysta anagaa xodaaneynayna anagaa xadaanaynayna agoontaas ayaa haddana lagu xojisiin uma fi luqada baadidii iyo waxyaalihii lamidkaha maaligaha dhaqaalaha iyo waqafkii iyo arrimahaas ayuu haddana kuxojisiin faslun faslka wuxuu ku saabsan yahay fi sifati alqada <clears throat> dariiqat lqadana waa la dhahaa duruq lqada qadaha qaadigu markuu gelaayo wadada u qaadi ee u mari mudaci iyo mudac aleyhi baa u yimid oo khusuum iyo dad doodaya u yimid qaabka iyuu ka bilaabi yuu ku cijisiini yuu ku noqoni yuu uxukumi arrimahaasa duruq lqada layirahda sifat lqada wuxuu ku leeyahy musanifku ida daca alkhasmu kii doodayay mudacigahaa mudaci unbaa hadlay nin xoola rag ee ku fadhiya ama mudaca aleyha hadduu de aan waxba aan lagu lahaynna xoolihiisu iska haystaa isla quman yahay haddii kalena xoola raya bubla cararayaaye imaan maayo soo dacwo maya isaga mudaciga dadka wax ka maqan yihin dadka sheeganayo marka ida daca alkhasmu khasbigii <coughs> dooda qabay hadduu sheegto dacwaan dood ayuu sheegtay hayra saxiixatin aan saxiix ahayn lam yasmacha qaadiga ma maqlayo wax curfiga ama caadada ama xisiga iyo muuqaalkii maarata mushaahadad ay badiidaysaba oo maskaxda imaanka aan geli karin buu sheeganaya ah, markaaba qaadigu maba dhegeysanay lam yasmaca maqli maayoba ah, nin baa imaaday wuxuu sheeganaya waxaan suuragal ahayn wuxuu leeyahay ninka hebela magaran ahaa gacanta midig buu igooyey gacantiisana waa ku taalaa gacantiina waa ku taalaa kaas wakti laiskaga dhumin maayo ah, in la doobo makhati keen haye bal soo fadhiiso la yihahda maaha rag dadka kale u kaa xujinaya markaa waa la fiijinaya qof dhali karin buu leeya waa i dhalay ayuu sheeganaya lam yasmaca taa lama maqlayaba wain kaanat saxiixatan se hadday tahay dacwada dacwo suuragal saxiix waxaa laga wadaa wax macquulahoo suuragal ahoo sax noqon kara ayuu sheeganaya waa muddaci qaala wuxuu qaadi u leeyahay lilaakhari midkii kale uu ku sheeganayey ee mudacu calayhiga maa taquulu maxaad leedahay ah, ka jawaab baa laleeyahy markaaba xukunka la ridi mahayo waa inaad dhegaysata ka kalena fa idaa aqara hadduu uqiro oo yidhaahdo run buu sheegay wuxuu sheegaya xuquuqdaadu waa leeyahay lam yaxkum caleyhi ku xukumi mahayo ilaa bidalabi lmudaci xukunki waa cadaaday iqraar baa timid iqraartuna waa umulbayinaat ah, wax cad oo ag wax lagu caddayn lahaa iyo yagu xoog badan tahay maca dalika inuu qaadigu yihahdo haa ma qirti haa waan kugu xukumay xoolii bixi ma ahe wuxuu kuleeyahay lam yaxkum caleyh ku xukumi maayo ilaa bidalab mudaci mudaciga hadda doodayo ordaayo markuu ninkan qirto waxaa laga yaaba inuuba iska qaboobaba oo shuuq dhah oo yirahdo haduuba qirta waan u cafiyeyba inuu dhahaaba dhici kartee waa inuu asaga ka dalbo yiraahdo haye ma ii qirti haa ii xukun waa inuu raaciyo ah, ilaa bidalab mudaci mooyeena ma xukumi karo waxbuu iska bedeli karee wa in ankara hadduu inkiro muddacu caleyhigii wixii laigu sheegtay buu inkiro o ma jirto wuxuu sheegayo waa inkiray see la yeeli fain lam yakun lilmuddaci bayina mudacigii hadduuna caddayn wadanin ah, mudacigiiba waxaa laga rabaa caddayn iyo bayina ama makhraati dadaho socda cuduula lagu kalsoon yahay ama wax kale waxyaalaha ihbaatka iyo caddaynta keena waraaqo qoran iyo dhul buu sheeganaya qof baa waraaqa haysto intaasoo muddaha haystay cadaymaha kale faraha badan ee shareecadu ay sheegtay ee faraha la qaaday hadda fiqiga nawaasisha hadday ka hadlaan culimmadu faraha iyo basamaadka caynta iyo waxaaso dhan baa soo wada geli kara waxyaalaha baaritaanka dhiigga lagu ogaada soo keeni kara waxaa keeni kara dee waxaa qaa'ifka ninka la yiraahdo ee kala garanaya dadka isdhalay iyo si isku dhaleen iyo in hadi aqdaam bacduha min bacdi waa usaame iyo zayd oo jiifa uu qaa'ifka kudhihi jiray mudlajigii cadayntu way fara badan tahay shahaadada iyo bayinadana bayinada caam ah shahaadadu kul ayadoo dhan bayina ma wada noqoto bayinaduse waxaa ujeedaa shahaadadoo dhan waa bayina laakiin bayina oo idil shahaada ma aha shahaadadu dadka iyo makhraatiga wey laakiin waxaa ka caamsan caddayn in la hayo marka mudacigii sheeganayey hadduu mudacaaleygii inkiroo diido mudacigii bayinihii caddayn keen baa la dhihi waa waayey sooma ahaa bayina falqawlu qawlu mudaca caleyhi qofka wax laga sheeganayo ayaa harkiisa aladkiisa la qaadan biyamiini dhaartiisaa lagu qaadan <clears throat> mudaciga hadduna caddayn ba haysanin mudda caley baa leehaye dee bara asli asaga kufadhiya mudda caleyga asalka qofka waa inan waxba lagu lahayn oo asaga waxba lagu lahayn oo waxba lagu sheegayn bu ilahay arlada keenay marka qofka wax ku sheegtaa khilaaf eh, asli buu la yimid saa darteed ba waxaa leeyahay cadaynkeen ama mudda caleyga cadaynkeen lama dhahaaye dhaar unbaa leeyahay dhaartan afkaada aad kaga dhaarato waa ku sahlan tahay dhaaraa la dhihi marka waa loo sahlay asaga soo maartid bayinada iyo cadayntusa waa adag tahay falqowlu qowl mudaca caleyh biyamiini waase dhaaran walaa yuxalifuhu ma dhaarinayo ilaa biطalabi اlmudaci markay dhaarta mudac caleyh ku foorarsato mudacigaa waxaa leeyahay bayini mahayso maaha waa lagu dhaaran marka diyaar mau tahay ilaa biطalab mudaci mudaciga waa inuu dalbo oo yihahdo hay dhaarto fain imtanaca min alyamiini dhaartii buu diiday kee diidi mudacu caleyhi durqulxukma ku jira waa silsiladii la qaadayay ymiintii iyo dhaartii bu ka booday mud aleyh mana dhaaranayo waxbana iguma laha buu yihi raddahaa cala lmudaci mudacigii bayinada laga rabay laga waayey baa dib logu celin nukuul baa la dhahaa nukuul labadaba we waxaa jirta laba suuro in asagii mudaciga lagu celiyo la dhaaro iyo in yuxkam binukuulihi diidida uu dilay uu ku xukumo labadaas culmada isku hayaan marka tan wuxuu qaatay musanifku imtanaca min alyamiin raddaha cala lmudaci mudacigii baa dhaarta lagu celinaya caddan waad weyde inaad ku leedahay hebel xuquuqda ku dhaara la dhihi fain xalafa hadduu dhaarto istaxaqa waa mudanaya wuxuu sheeganayey wain imtanaca almudacaa almudacaa min alyamiini marduuda mudaci mise qoro in imtanaca almudaci qaarkood maba qoraya nusakda qaare wain imtanaca almudaci min alyamiini almarduuda ki mudaca aleyga waa soo ogaano ma dhaaranayo yidhi mudaci baan wuxuu leey war ninka waa diiday inu dhaarto bayanana ma haysida dhaaro asagana waa diiday waa ka booday ana ma dhaaranayo yidhi in imtanaca almudaci min alyamiini almarduuda yamiintii mudaca aleyga laga soo celiyay hadduu asagana diido sarafahumaa labadoodiba waa celinaya waa leexinaya sarafahuma can ilmajlis ah, socdu le labadiina idhaafa maxaa yeelay caddayna lama hayo iqraar iyo ogolaashana lama hayo dhaartiba ladiid kol haddii sida arrintuu tahay talaacub baa haysan dhaaf leh ah, sarafahuma majlisku ka kaxinaya wain sakata almudaci muda almudaca calayhi qofkii waxa lagu sheeganaya hadduuba iska aamusaba mudacigii baa daldalmay hadlay xuquuq buu sheegtay qofkan uu ku sheegtay mudaca caleyhi shib waa iska aamusay falyaqul qaadigu ha yidhaahdo markaas waa faragelin inteeda ayaga asagaadaan loo baahani qaadigu ma hadlayo aamusnanaya muddo caleygiiba iska aamusay layeelaya fadhin mahaye falyaqul qaadigu wuxuu leeyahay in ajabt haddaad jawaab bixiso oo aad ninka wuxuu kugu sheeganaya ka hadasho waad leedahay ilaa haddaad jawaabi weydo oo aamuskan aad ku socoto radatyamiina dhaartii caleyhi asagaan ku celin dhaar baa lagaa rabay inaad isdifaacdee dhaartii baan asaga ku celin wuu dhaaran fain lam yujib hadduunan ajiibin warkii uu qaadiga ku yiri iyo cadayntii iyo waxa ka ratibmi aamuskiisaas ee uu sheegay dhagba bilig ooma siininba waa iska aamusay ruddat ilyamiinu dhaartii waxa lagu celin cala almudaci mudacigi baa lagu celin waxa la ninkii waa aamusay dhaartii inuu diiday weynaan lagu xumbaariy waa diiday dhaartii nukuul baa imaadee dhaaro fa waa dhaaran wayastaxiqu mudaca bihi mudaca bihi waa wixii la sheeganayay mudacu calayhi iyo mudacaa lahu iyo mudaci iyo mudacaa bihi iyo mudaca aleyh ahayd marka mudaca wixi uu sheeganay baa la sinaya yastaxiqu lmudaci wuxuu mudan almudaca bihi wixii la sheeganaya xuquuqa wixi buu mudan oo la siin dhaartu ku mudan wain kaana alqaadi haddii qaadigii wax loo keenay uuba yahayba yaclamu mid og wujuuba alxaqi xaqan la sheeganayo inay waajibtay mudaci baa nin xaq ku sheeganayo qaadiguna waaba og yahayba inuu mudaciga run sheegi oo xaqan uu sheegayo uu leeyahay mudaacaalahina lagu leeyahy asagii qaadadaaba magaranayaba ma bayina iyo caddayn kalaa la fiira mise aqoontiisa iyo cilmigiisaas ku xukumi caddaynkeen maa la dhihi asagoo og ah, waxa dhacayay goobjoog buu u ahaaba tanuu ka hadlaya marka alxukma calaa cilmi alqaadi ayuu ka hadlay wain kaana alqaadi hadduu yahay yaclamu ku og wujuuba alxaqi xaqa inuu waajibay waa la fiirinaya waxaa xaqa waajibay ayaa la fiirin maxaq llahi xuduud ilahi baa mise waa xuquuqda aadamaha wuxuu le fain kana dalika fi xuduud اllahi tacaala wuxuu og yahay qofkan inuu ku dhacay xuduuda ilaahay wa zina zinada oo kale isagaaba og arkay markhaati kamid wasariqati sariqatu tuuganimadi buu og yahay walmuxaaraba kahortagii iyo baaqinimadii iyo mucaaradadii dagaalkaheed ee ummadda jidka loo istaagay ayuu ka warhaya ninkan inuu ku jiro washurbu cabitaankii inuu qofkan khamre cabay oo muleefa buu arkayba lam yaxkum bihi intaas midna ku xukmi maayo cilmigiisa ku xukmi maayo xuduudda ilaahay addoonka udhexaysa haddii dad kale kiisaska ay keenaan waa gaar asaga qaali horboodi mahayo maayo ah, leannahu asalka waxaa weeyaan wixii noocaas oo kale oo ilaahay laga galo qofka in loo asturo xuduudda noocaas oo kaleana wixii shubahaad ah lagu dafciyo intii la kari karana laga indhalaabto maacis baa nabiga u yimid alayhi salaatu wasalaam waan zinaystay buu ley markaasuu nabiga ka jeejeysanaya aleyhi salaatu wasalaam afar jeer buu ka jeejeysaday marka asagaasi ogaantiisa markii afar makhraati isku cadeeyey oo dadkii o dhan ay wada ogaadeen oo la weydiiye muwaalan yahay waxaasoo dhan ayuu yihi qabta oo hala soo xukumo marka waxay xuduuda ilaahay qaritaanka asal waa in la qariyo sitriga ilahay la qaato wa in kaana fii gayri dalik hadduu yahay waxaa qofkaasi lagu ku og yahay qaadliga waxaan xuduudda ilaahay ahayn oo maal iyo waxyaalaha ku saabsan xakama bihi waa ku xukumaya bicilmihi buu ku xukumi makhraati maaratay maba haysta ninki haduu yirahdo war anaa makhraati anaa og oo cilmigaiyo aqoonteedaan ku xukumi ah, maxaa yeelay maqraatiga loo keenaya qaaliga ee warkooda maqlaayo warkooda markuu maqlaayo dhanni iyo malo iyo maaratay danulqaalib iyo inay run sheegayaan kayaab laga yaabayo iyo malayn loo malaynayo wax ku xukumaya hadduuba dadkii bayinada ahaa ee shuhuudda iyo caddayntaasi aan war loo haynin inay sax tahay in kaleba uu warkooda qaadanayay aqoonta isaga uu leeyahay oo uu ka warrayo isku isku soon yahay yaa min baabi awla ah cilmigiisa inuu ku xukumo wa idaa lam yacrif lisaan alkhasbi dadkii doodaya ee maxkamadda soo tuurtay carabkooda baa aduuna garanayninba waxay ku hadlayaan kala luqo weeyaba rajaca fiihi wuxuu dib ugu laaban ilaa cadlin dad qof caadiloo ku celin dad cuduul ah oo lagu kalsoon yahay oo yacrifu u garta waxay ku hadlayaan ah, wuxuu leey warbakaalada dadkan waxay sheegayaan ii sheega iyo caddeeya bishardise wuxuu kuleeyahy dadkaasi turjumaanka ahee turjumaya an yakuuna waa inuu noqdo cadadan tira wa inay noqdaan yahbutu bihi dalika xaqu cadadii xaqaa uu ku sugnaan lahaa ee bayine iyo shuhuud noqon lahaa tiradii turjumaankan waa inay noqdaan maalan qofkan asagaa wuxuu sheeganayaa uu meesha lasoo istaagay wax maal iyo xoolo ku saabsan od afkiisina waa la garan waaye afkiisina waa la garan waaye maalka marka maxaa makhlaati ahaan jiri sooma rajulaani a haddii laba rajul la waayana fa rajulun wamraatan sooma marka waxaa laleeyahay laba nin ninkan ha turjumaano isku raacaan warkaasuu yii halkaas ku hadlaya Eh, haddii la waayo nin iyo laba haweena saasaa lagu xukum inta ay bayinada shahaadada markhaatiga noqon jirtay turjumankuna waa ina noqdaan la xoojinaya hal qofa inuu intuu dhegeysto yira waxaasuu leeyahay laga aqbali maayo waraa warkeeda inuu keenaa laga yaabaa maxaa yeelay turjumaanku waa sida shahaadada shahaadadii ay markaa eh, masalada ayadaa ay salka ku haysay iyo markhaatigii cadadkiisina waa inu turjumaanku noqdaan ah, fatarjamatu kashahaada saasuu leeyahy qaar waxaa maya kal ikhbaari weeyaan waa khabar khabarkuna hal qof waa ku filan yahay nam yahbutu bihi dalika alxaqu ku sugnaanay waidaa xakama hadduu xukumo bishayin shay buu xukumay qaadigii fawajada nasa markuu xukunkii dhacay kadib iyo wuxuu arkay nas min alqur'aani alkariim wasunna asaxiixa oo khilaafsan fawajada nasa mukhaalifa mina qoranta wajada nasa bu iska yiri bikhilaafidaasa soo socod ay ku dhacaysaa fawajada nasa buu helay aw ijmaaca buu helay aw lqiyaas aljaliy qiyaaskii jeligaa iskaba cadaaba oo maqiiskii maqiisu caleyhiga wax faariqa udhexeeyaba aysi jirin ciladana mansuusa ay tahay bilkitaabi wasuna walijmac oo kale qiyaasjeliga usul fiqiga kan kuso qaadanay ayaa warku ku hadlay wax kafi xukumay ijtihaad qarsoon iyo dhaniyaad qiyaas jeli oo ka cadbaanayaalaba bikhilaafihi ah, fawajada nasa wilijmaca wiqiyaasa bikhilaafihi inu yahay bu arkay naqadahu ka xukunkiisii waa burinaya wuxuu le waxaa xukumay baatil buu ahaa xaqii buu khilaafay quraanki iyo sunadii buu khilaafay fain tanaزctu faruduu ilى اllahi warasul alrabi tii baa khilaafay marka waa ka noqday walaa tasixu dacwa lakiin hadduu wax iska khafi ah yahay oo qarsoon ijtihaad ijtihaad laguma ridi karo laa yunqad ijtihaadu biijtihaad hadduu lakin wax cad yahay baa laga hadlaya lakin haddi wax ijtihaadaad ahaa tilka ma qadaynaa maa qadayna wahada maa naqdi cumar dhihi jiro kale radi allahu canhu tan tan marka hore xukunayo ahayd tanna haddan xukumayna masaladii musharakada oo hadda kahor u si kala uxukumay walaa tasixu dacwa dacwo iyo dood inuu maxkamad u gudbiyo kama asixi mayso ilaa min muطlaqi tasarufi qof asaga tasarufkiisa iyo wilaayadiisaba awood u leh oo wax maamulan kara oo wax tasarufi kara oo baaliq caaqil ahoo muxuu ahaa waa inuu yahay tasaruf nacam caruurtii iyo majnuunkii iyo maxkamad baan ma dhihi karaan weligoodii iyo dadkii ehelka u ahaa dadkaas oo hadlaaya walaa tasixu dacwa majhuul walaa tasixu asixi mayso dacwo majhuuli wax majhuulhoon la ogeyn la garanayn wuxuu yahay inaad sheegato ma banaana nin baad wax ku sheeganaysa waxaad ku sheeganaysaan wax majhuula ah oo caddeynba wey ilaa fi masaa'ila masaa'il baa looso laga soo reeba minha waxaa kamid ah wasiya wasiyadu way banaan tahay wasiya majhuula ah inaad sheegato nin baa dhintay dhexalkiisi baa loo fadhiyaa kuwaa soo dhedha kusoo dhexdhacay wuxuu yihi aabihiin waxbuu ii dardaarmay muxuu kuu dardaarmay ma garanayo waxbuu ii dardaarmay soo istaagay kaas marka warkiisa waa la maqli ah, wasiyada warkeeda waa la maqlayaa curfiga iyo caadada iyo qaabka loo waxaasa iyo marinaya markaas waxbaa la sameynaya nacam fa in idaca daynan hadduu dayn sheegta ka waran dakara aljinsa dayn baad sheegtay soo maaha jahaalada ka saar dayn inaad tirahda ma ahee jinsiga horta sheeg lo bay aheed geel bay aheed ari bay aheed daraahim lacag bay aheed walqadar qadarkiina waa sheegi oo wuxuu leeyahy kun bay aheed laba kun bay aheed wa sifa sifadii buu sheegi sifada ay laheyd lacag kenya aheyd oo mase caynan cayn hadday tahayna yumkinu ay suuragal tahay tacyiinuha in farta lagu fiiqana cayanaha farta ku fiiqi gurigan ayuu leeyahy hebel aga qaatay ah, gaarigan waxbuu farta kufiiqa cayn la arki kara wey wailaa waa cayn laakiin ma muuqato haddaba majlisulxukmigii qabaha iyo meel farta lagu fiiqi kara ma taagna dakara sifaataha sifaatiha sifaadkeeduu sheegsheegi tilmaamaheed cayn bay aheed saa saa saas neef ama gaari ama guri saa i saa saasa yuu sheeganaya fain ankara lmudaca caleyh mudaca caleyhigii hadduuba inkiro maa idacaahu mudaciga wuxuu sheeganaya buu inkiray saxa ljawaabu jawaabtu waa saxaysa ah. oo wuxuu yidhi ninkan asaga a ah lacag buu iga qaatay kun shilina maalheblow iga qaatay meeshaasuu igaga qaatay waxaanu daldalay sheegay mudaacu caleyhi baa wuxuu yidhi wax kaalcawan ka qaatay oo mehebel kaga qaatay oo intaa dhan sidii isaga u hadlay bu hadli waa saxi sax aljawaabu wakadalika qaal hadduu yidha laa yastaxiqu calaya shay waxba iguma leh intaa iska so istaagay wuxuu kan hadlaba kan wuxuu iska yidhi un laa yastaxiqu calaya iguma mudana oo iguma laha korkeyga shayan waxba iguma laha buu iska yidhi intaa buu ku jawaabay ayadana waa saxi biannahu laa talzimuni ma taddaciihi nusaqda qaar saasay qorayaan waxaad igu sheeganaysa igu laazimi mahayo iyo iguma welihidba inta bas hadduu yidhaahdo qof inkiray baa laga soo qaadi dib baa deena loo noqono mudacigi baa lalahaye bayano keen ma hayo mudacaliya usoo noqonaya dhaaro maya buu yihi mudaci baa dib looga noqon dhukuul haddii diidaana socda leh labadiinaba fa in kaana almudaca bihi wixii la sheeganayo laisku haystay hadduu baya caynan cayn muuqato la arkaayo fii yaddi axadihimaa midkood baana gacanta ku haya mid baa gacanta ku haya wax bayina oo cadayn oo lahayana ma jirto mudacigii wax sheeganayay wax bayina waa waaye lakin nin baa alaabta gacanta ku haya xoolahii xeradiisii ku jirtaa lacagta jeebkiisii ku jirtaa falqowlu ql qowluhu biyamiini ka xoolaha gacanta ku haya qowlkiisaa la qaaday asalka waa xoolaha ninka hayaa iskale asalka marka ninka asalka beriga ahna bayina lagama rabe waxaa laga rabaa yamiin marka falqowlu qowluhu asaga warkiisaa la qaadan waa kan xoolaha ina xoolaga yihiin waa xoolahada ku jiraan biyamiini dhaalasaa la dhihi hadduu dhaarto khalaas fain kaana fii yadihima labadoodaba gacmahooda ay ku jirtaa waaba isku haystaanba or maxaad isku haysataan waxanan leh anaa leh xalafaa wada dhaaran adna dhaaro adna dhaaro bayna haddaan lahaynin wey caddayn lama hayo wa baynahumaa nisfayn labaa loo qaybin marka labada nin ratiga isku qabsaday xadiid abu muusa ee u qaybiyay nabiga alay isalaam ay dalishanayaan laba waa loo kala qaybinaya waman low waxaa lamid a labadooda midna gacanta una ku haynin midna ma hayo wixii asaga ahaa midkoodna bayinaa caddaynna lama hayo taxaalafaa markaa waa loo qaybi waman lahu xaqun calaa munkir ninkii uu xaq u sugnaado calaa munkir qof diidan qof diidan oo si aad u dacweysay iyo caddayn iyo waxna aadan u haynin dacwana aadan ka baqayso inaad dacweyso ama dhibka ka badan uu kusoo gaari ama haddii marka aad maxkamada geysa waxbaba ka heli maysid waana ku inkirsan yahay xaq baad ku leedahay seed yeli falahu waxaa u banaan an yaakudahu inuu qaato min maali xoolihiisa bigayri idin isagoon ogolaanin si hoosaad oga qaadanaysa waa rag waa isguraya waad dhehaysa ka guranaysa adigana xadiidkii hind bintu cutba sufyaan oo zawjkeedii ah radi abu sufyaan abu sufyaan sakhr ibnu xarb radia allahu canhu alanawi oo gacan adkaa ka sheegatay khudii min maalihi waladaki bilmacruuf yiri ah, khudii minhu xoolihiisa adiga iyo waladak bilmacruf si macruf oga ah qaadaa la yiri waxaa la dhaha masilatu dhafri baa la dhaha masilatu dhafri xoolo qof kaal ka qaaday oo kuu diiday oo ku beermeeriyey maalin meelhaada ka heshay dhab fain kaana muqiran hadduu qirsan yahay waa runo waa igu leeyahay buu kuleeyahay inaad boobto ood ka qaalato maaha waad ka warsugaysaa marka waaba ku ogolaaday waa warka waad kasug fala falaa bu ku yiri maqaad kitaabu shahaada lagu farxoon maayo in la dhamay maanta intan yartaas raacinayna soo ma kitaabu shahaadati shahaadadii buu ku saabsan yahay shahaadadu waa maqraatigii bayinadii baan soo sheegnay inay ka khaasan tahay bayinada caama markaa shahaadaduna <coughs> asalkeedu qur-aanka kariimka waa adaysay sunada nabiga alay salaam walaa taktumu shahaada waa ku leleyahy ha qarinina makhraatiga wixi makhraatiga oad og ha qarinin nabiga alayh salam laysa laka ilaa shaahidaaka aw yaminuhu ah, makhraati inaad keento ama uu kuu dhaarto unbaad ku leedahay taxamuluhaa shahaadada iyo makhraatiga in lasoo xumbaaro oo waxaan horta waaqacada iyo xaadithada ay wax ka dhacayeen meesha ka dhacay inaad soo dhagadhegaysato oo soo aragto ood soo buuxsato ood soo xumbaarto taxamul wa adaa markii lagu baadana aad maxkamadda u gudbiso ood markhaatiya isgeyso fardu kifaaya wey waa fardu kifaaya qaarkood waxay leey taxamulka xoola shardi may lakin adaha shardi haddaad soo xumbaarto waa fardu kifaaya oo waa in la helo dadkaasi wax sheeganaya dad xukunkoodaasi oo u kaalmeeyo oo markhaati u noqdo oo dulmigoodaasi marka uga gargaara in la helo wey fain lam yakun ila huwa keligii baaba arinta taagnaaba tacayaa aley way ku cadaanaysaa asagay ku cadaan oo <clears throat> ku cayno farducayn bay ku noqon wey haddii farducayn ku noqoto markhaatibaan kuu noqona xoolahaysi ma dhigi kartaa maya walaa yajuuzu ma banaana an yaakuda caleyhi ujratan inuu ujro ka qaato xiinaidin xiina id kaanat tacayanad caleyh markay ku caynowday oo arinta qof kaleba lahaydi inuu xoola isiga dhaho ma banaana lakin haddii fardu kifaaya tahay xoola waa lagu qaadan karaa sida qadihi oo kale qada hadduu fardu kifaaya intaasoo caalim baa jooga adig baa dusha lagaa saaray mushaar waad leedahay ayib lakin fardulcayn haday tahay ka salaati oo kale weeyaane waxba kuma qaadanaysid laa shukra cala alwaajib fain lam yatacayan calayhi haddayna ku caynoobin oo dadkii fardulkifaaya wey dadka alhaya falahu waxaa u banaan alakdu inuu ujro ku qaato oo yirahdo marati waa kuu noqon dad baad iska horkeenaysaa khatar baad gelinaysaa lacagkeen walaa tuqbalu la aqbali mahayo shahaadada iyo makhraatiga ilaa min xurin qof xor ah uma laga aqbali mukalafin mukalaf ahoo qaangaar oo baaliqa Eh, caaqila ah naatiqan hadlaaya afras aan ahayn isagii maarata lagu rafaadi eh, wuxuu sheegayo faliis mutayaqidin iyo mustayqidin nusakta qaar qof baraarugsan oo dhug leh oo aan muqafil halmaansano oo iska maqan oo maahsan oonan ahayn mutayaqid qof baraarugsan waa inuu yahay oo wixii sideeda usoo qaban karo xasana dayaana diyaanadiisa iyo diintiisana waa inay fiican tahay qof hagaagsan diinta ku toosan oo cadliya ah waa inuu cadaalad ku toosan oo kabaa'irta la iska ilaaliya sagaa'irta aan daa'imaynin daahir almuruu'a muruwaadiisa iyo khiyaarnimadiisa ay muuqato waxyaalaha dadka curfigooda iyo dhaqankooda iyo zamankooda iyo makaankoodaba ay ka fogaadaan ay ka santaagaan o iska ilaaliyaan ayna jecleen waxyaalaha waa inu iska dhowro ee khiyaarnimada iyo sharafta qofka hoos u dhigaysa xaaraan bayanan ahaanine falaa tuqbalu min ixtiraazaadka uu bilaabay laa tuqbalu loo aqbali maa min muqafal min muqafal oo daboolan daboolanba wixii loo sheegay dhansaar ah wixii aan sidoo heed u xifdin karin wixii mar walba eh, sayi alxifdi xifdigiisa uu daciif yahay laga aqbali maayo walaa min saaxibi kabiiratin nin eh, deegaano wanaagsan ma ahee saaxiibu kabiira wey dambi weyn oo kabiiraa ayuu mar walbaba daa'ima ku dhex jiraa oo ku dhacaa qofka asaga inuu soo ordo dhalaa maqhraati la aqbali maayo qaadcunki oo kale walaa min mudminin qof daa'ima oo laazima on kala dhaqaaqi mar walbaba calaa sakiiratin xumaan wey sakiiro aan kabaa'irta gaadhsiisnayn wax waciid oo kusoo aroray ma jiro sakiiro laakiin amar iyo nahyi baa kusoo aroray sakiiradana ma daa'imo sakiirada la daa'imo kabiira isku bedeshaa dambi weyn ba isku bedeli oo laisku cadaabo walaa minman qofna makhraati ma noqon karo aan laa muru'ata lahu wax ikhyaarnimo iyo sharaf aan lahayn waxyaalaha dadka eh, maarata sharaftooda iyo anshaxooda iyo eh, ikhyaarnimadooda ah, waa inuu maaratay qof aan dhoweynin wax kasta iska batalaqsanayo oo meel walba iskaga cuni meel walba iskaga kaadkaadin o iska fadhiisan waxyaalaha shaqooyinka dadku ay ka yar eh, iska ilaaliyaan ee dadka liita loogu talagalay faraha waxaasu la gelaya kakanaasin oo kale xaaqa oo kale jidka xaaqi wadooyinka xaaqi masqulaha xaaqi waxaa isagaa waqayimi xamaam kuwa musqulaha waardi ilaaliya ee irteeda taagan ee lacagaha iyo ku qaata ee dadka kala tartiibiya kusoo rid lacagta dhaha meel lagu xaaji gudanayo lagu saxaro lagu kaadinayo hortaagan marwalba ama meelaha lagu qabaysta ee biyaha kulul iyo dadka loo dhiga ee qabowa xilligooda dadka inta badanna laga yaabo inay iska dharyareystaan waxaa ishooda kaga dhacayso mar walbaba wanaxwu dalik waxaasoo dhan ba waxaa la dhahaa muruu'ada ay hoos udhigaysaa waxayna u noqoni curfiga dadkay u noqon mararka qaar haddii xariifnimo loo arko iyo maaratay ikhyaarnimo loo arkaba waa isbedeli wa tuqbalu waa la aqbali shahaadaة اlacma indhoolaha markhaatigiisa waa la aqbali fii ma baa laga aqbali wixii uu taxamalahu xumbaaro uu xumbaaray qabla alcama intuu indho beelin nin indhalaanta ku dhashay maaheen intaas adduunku soo dhex jiray waa indho beelay wax waktigu indhaha lahaa uu arki jiray oo maqli jiray oo u muuqday oo markhaati ka ahaa ayuu hadda markhaati ka keenay anaga arrintaas intaasoo sana arki saas u egyahay saas u egyahay dayib waa la aqbali qabla acama w uu soo xumbaaray walaa tuqbalu la aqbali maayo fima taxamalahu wuxuu soo xumbaarayse bacdahu bacd alcama markuu indhabeelay kadib markhaati ka noqdo wuxuun arki arki karinba lama aqbalayo ilaa bilistifaadati wax iska faafay oo mashhuura oo dadka dhagahooda ka batay oo aan la inkiri karin oo intaa uu maqlayay wuxuu maqlaya hebel waa ina hebel nasabkii oo kale ayuu maqlayay hebel hebelaa nuujisay waxyaalaha istifaadada ee mashhuurka ah gurigan hebel baa iskale intaasuu maqlayay maalin dambe unbaa dood ka timid ninka hebelaa soddon jirkaah intaas ninka hebela lagu abtirinayo waa lagu haystaa istifaadadaas waa ka doodi kara markhaati baa noqon kara wxuu le hebel baa dhalay limaada bilistifaadati washuhra taraan dariishanaya mashhuur wey oo amase an yuqaala isagoo indhala in lagu yirayo fi uduni dhegta dhegta afka loo saaray shayun shay baa dhegta afka loogu saaray oo fa yumsiku waxuu ku dhegaydeena oo lama fujin waayo alqaa'ila midka hadlay kii dhegta afka usaaray uu lafta usaaray islaanteeda waan furay degta afka usaaray markaasuu iska laadlaadiyey igu soo gaara wayaxmiluhu markaasu uxumbaar ila qaadi qaadigiibu deena ayuu ugeeyey wayashhad markaasu ku maqnaati kaca bima qaala wuxuu yihi wayaqul wuxuu hada yaqul qaala hada lahu bima qaala wuxuu yihi hada lahu kan wuxuu yihi buu kuxukumaya nasakda qaar waxba yeelanaya wayashhad wuxuu ku maqnaati kici bima wixii qaala uu yihi hada lahu kan wuxuu ku yihi ayuu ku maqnaati kici hebel ninkan ninkan aan wada maaratan ku dheganaha ha hadalkaas igu yihi iqraar hebel xoolaas igu leeyahay buu yihi hebel anaa dilay buu yihi hebel waan furay buu yihi اktilaafka isaaray waa ku dhegane walaa tuqbalu la aqbal maayo shahaadatu shaksi qofka inuu u marakaco liwaladii waladkiisi qaadigii waa kii la diiday inuu waladkiisa uxukumo shahaadadina waa sidoo kale ilan shahaadadaasi waxa wey thamaraat alqada shahaadada walaa taqbalu shahaadatu shaksi liwaladi ilmihiisi nafci buu usoo jiidaya lere ilmahaygaa iskale anaa maraati ka ah ma banaana walaa liwaalidii waalidkiisa asal iyo farci wey walaa shahaadatu man qof mkhaatigiisna lama aqbalayo yajuru linafsi naftiisa naf usoo jiidayo ah, nafci naftiisa usoo jiidayo lama aqbalayo maalan aabihii baa dhaawac hadda ka hor gaaray dhaawac baa gaaray dhaawac asagaha laga dhay oo xogow waa la siiyey wixii uu mudnaay oo dadkii wax gaarsiiyey way siiyeen oo muddo kadib uu dhintay kow wuu dhintay markaasuu wuxuu yidhi waxaa kiis loo soo gudbiyey ninkii asaga ahay waagaa dhintay gacan buu dhintay war nabarkiis oo kii bogsaday maya maya ee markuu dhimanayey nabarkii oo bogsanin oo boogti ayna weli bogsanin ayuu dhintay makhraatiyan anaa kaca buu ninkan makhraatidiisaas muxuu rabaa in xoolo la siiyo oo dana dhaxalki uu helo rabaa soo ma la aqbali maayo walaa shahaadatu man yajuru linafsihi nafcan usoo jiidayo ila miiraadki wax ku yeelan walaa man yadfacu canhaa ninkii ka dafcinaya canhaa can nafsihi naftiisa dararan dhib caaqiladii nin baa nin dilay khada buu ku dilay khada hadduu ku dilo diyada khada ah yaa bixiya caaqiladaa bixiya ayagii baa ka dooday oo maxkamadihiibay tageenoo looyaray lacag ku bixiyeen waxay dheheen war yaanan amgan xoolo boqol neef oo geela ma bixin karinaa ka doodno markhaatibama gashaan baa la dhihi walaa shahaaratu alcaduwi cadow markhaatigiisa calaa caduwi qofku cadow u ahaa qofka cadowgiisaha ku markhaati kaco ninaa isku xoogo inaga dhexeeyey baad kiiska ku buuxisay maanta la aqbali maayo laa taqul shahaaratun fii khimrin cala akhihi bu nabig alay slam cadaawad qof u saaxiiba calaa akhihi wala shaksu walaa shahaaratu shaks qof shahaadadiisana la aqbali maayo calaa ficli nafsihi asaga wuxuu sameeyey maqaatimays anaaba sameeyey bu yiri islaamta waxay leedahay anaa nuujiyey ninkan iyo gabadhan anaa nuujiyey hooyaan u ahay way isma qabi karaan ah, ficlu nafsi wey isagu sameeyey ku marati kacaya ah, laakiin xagga waraca in waa kii dee nabig alay slam u dhihi jiray kayfa waqad qiilat kayfa waqad qiila waqad qiila waa kii dhihi jiray ah, iskaga watag kolba hadiiba shubha imaato fa yuctabaru fi lmaal haddaba shahaadadii iyo maqraati maxaa noqon karaa hadba shayga laisku haystaa la fiirin inta qof ee maqraatiga ah ee loo baahan yahay markaas soo bixi fayuctabaru waxaa la ictibaari oo la qaadani filmaali xoola hadii wa lasku haysto waxa lasku haysto haduu xoolo yahay iyo wamaa yuqsadu minhu wixii maal looga qastaayo wamaa yuqsadu minhu maal xoola looga qastaayo kalbeeci beeci oo kale wey marka waxa la kala garanaya xoola loo qastaaya rajulaani laba nin baa shardi ah laba nin aw mase rajulu nin iyo imraatani aayat lmudaayana waa kii ahayd istashhidu shahidayn fain lam yakuna rajulayn farajulun imraatani ayib aw mase shaahidun hal shaahid iyo maca yamiini lmudaci mudacigii ya waxaa la yiri haye makraatikeed hal makraati buu keenay maraatibkdahaa dhaara ku kabaalle waa dhaaranaya qadaa rasul sal slam bishaahid yamiin mudaci buu ku xukumay nabiga alay slam wamaa laa yuqsadu minhu maal waxaan xoolaba shaqa kulahayn ka nikaaxi guurkii iyo hebel hebel asagaa qabay iyo waa guursaday walxuduud iyo guur baa loo fadhiyayo makraati baa la rabaa walxuduud iyo xuduudii oo kale oo iyadana makraati la rabo lam yuqbal fiihi lama aqbalayo ilaa shaahidaani dakaraan wixii xuduud oon zina ahayn ayaduna laba shaahid oo rag ah ayaa maarata la shardiyaa in la helo walaa yuqbal lama aqbal fi zina zinadii wliwaadi liwaadki iyo waityaani bahimati liwaadka soo gaar lala taga iyo walityaani bahima xoolaha loo taga iyo waxyaalaha haddii kiiska ku saabsan yahay iyo dacwadu ilaa arbacata dhukuur afar rag ah ayaa la rabaa ah, fastashhidu calayhina arbacata minkum sameen arbacata minkum iyo wladiina yarmuna muxsanaat uma lam yatu biarbacati shuhada afar baa la rabaa marka markhaati ah wayuqbal waa la aqbali fi ma laa yatalicu caleyh rijaal waxayna raggu inta badan aynan arkin oona daalacanin oo raggu inta badan aynan xogtiisa ay e-, e-, ogaanin kal wilaadati dhalmadii oo kale islaanta markay dhalaysay ilmahan sidee buu ahaa iyo ma ilmaha e, nool buu ahaa si wada xalka wax qayb galo mise mama noolaba kuma soo dhalanin kal wilaada waxaa lamid ah albikaara lamid ah bikaaradii baa lamid ah cuyuubta haweenka ee qarsoon waxaas rajulaani baa markaasi loo sharday laba nin maa marati noqon kara aw rajul hal nin iyo marati laba haweena aw arbacun iswa aba afar haweena afarka haweenka hade la galay oo waxaan ayagaa garanayo oo laa yaalicu bihi rijaal soo sheegtay rag xaga ka soo galay haweenna meesha hadday maqhraatib noqdeen ragna waa geli karaan maqhraati unbaa olowey wa taqadama fii baabi sowm nusakda qaar ma qorayaan wa taqadama waxaa hormaray fii baabi soomi maqhraatigii baan weli ku jiraaye shahaadadii soomka baabkiisii waxaa kugu hormaray hubuutahu inay hubuutulhilaali bishii inay sugnaanayso bishii ramadaan biwaaxida hal qofa soo maana soo marin hal qof hadduu dho bishii ramadaan baan arkay waa laqbadi xadidka cabdullahi bin cumar radi allahu canhu nabiga alay salam uu yidhi anaa arkay bishii nabigana calayh salaatu wasalaam saamahu wa bisiyaamihi hal qof oo marhaati noqonna baabu siyam baad kusoo martay bu kuleehay waxaa kaa maqan saddex qof oo marhaati noqon saddex qof oo marhaati noqon hal waan ogaanay laba hellay labiyo haween hal iyo yamiin waan ogaanay afar ogaanay saddex baa ku hadhay waa qofkii faqiirka noqday ee xoolaha ay ka baaba-een ee inuu xoolo loo aruuriya la rabay oo zakada la siiyo la rabay oo makrati u baahday halaathatu min dhawi lxija saddex oo caqli lah oo qoomkiisaa waa inay dhahaan ina fulana asaabatu faaqa hebel waxaa ku dhacday baahi iyo xoolo la-aan dhaqaalihi xoolihi waa ka baaba-een saddex makrati noqdeen halkaas wey wallahu subxaanah wa tacala bisawaab watama alkitaab alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin salى اllah wslm ala nabina alxamdu lilah sala allah wasalam alaa nabiy illah wala alih wasaxbi ajmaciin ilahay baa mahad iska leh awala wa aakhira wa daahira wa baطina calى nicamihi wa aala'ihi wa tafadulihi wa raxmatihi wa tawfiiqihi wa sadaadihi sala subxaanahu wa tacaala kitaabkeenii cumdaha cumdatu saalik muddada aan soo wadnay oo maanta noo gabagaboobay ilahay baa mahadda iska leh kitaab aada u qiimo badan oo aada u cilmi badan oo u faa'iido badan oo madhabkan shaaficiyada sida uu ku magacaabay saaxibulkitaabka a wey madhabka cumdu u yahay saaxiibka kitaabka iskale cumdu ku magacaabay ficlan waa sidaas masaa-ishii fiqigaheed ee shaaficiyada ama fiqiga looga baahnaa oo idil waa ka hadlay cibaadaadkii buu ka hadlay mucaamalaadkii buu ka hadlay nikaaxii buu ka hadlay faraaidkii buu ka hadlay jinaayaadkii buu ka hadlay wixii mulxaqaadka ahay oo aqdiyadii iyo wixii raacsanaa o dhan marka kitaab waxaa weeyaan runtii haddaan aan istithmaarsanno oo aan xoogow innaga aan sii maalgashanno oo inta hadda aan uu noo taagan yahay aan ka badino wax badan wax badan buu inoo anfici karaa madhabkana wax badan baan ka fahmi karaa fiqigana wax badan baa nooga iftiimi karaa laakiin wuxuu u baahan yahay in xoogogaa yar ee mafaatiixda ee sheegsheega ah in laga kordhiyo o laga kobciyo oo intiina la sugo lagu noqdo oo la raacdo oo la muraajaceeyo loona sii gudbo in ama kutubtii mudawalaadka ahaa ama shuraaxda asaga uu leeyahay dib loogu noqdo oo daalacsha fara badan la siiyo aad bu aad buu qiim kitaabkan runtiina sida dadku ay moodayeen kitaab yar oo mukhtasara ma aha kitaab aad iyo aad waasac waa buu ahaa muddo dheer baan qaadanay sida hadda loo arko laakiin sida xaqiiqadaa muddo dheer ma qaadanin maalmaha ciilay wa ilaa toddobaatan iyo shan maal cashir baan akrinay cashirada kitaabka aan akrinay toddobaatan iyo shan cashir weeye toddobaatan iyo shan cashira waa laba bilood iyo shan iyo toban beri wey laba bilood cumdaha meequnus baagaan akrinayni laba bilood iyo shan iyo toban beri haddaad tirahda bilhebel buu bilowday bilhebel waxaa adiga ku taallaa waxaa weeyaan maalmahan iska eh, faraha badan ee maqneen ayaa saa yeelay ayaa saa yeelay haddii toos loo akrin lahaa saasay noqon lahayd khamiis jumca hadii laga gooyo inta kale la akrin lahaana iyaduna waa way yaraan lahayd ama xumaadeen si kastaba ahaatee ilahay mahad iska leh inuu suurageliyey inaan maanta kitaabkii aan dhamayno eh, waxaad moodaa in raggii kolley rag baan isla soo kowsanay ragna dhexdeena naga soo darmadeen ninba meeshii uu ilaahay u qadaray buu kasoo gaaray